loola qastaa bilxukmi xukunka bilaa waasitatin mid u dhexeeya la'aantiis xataama weeye xadku wuxuu iska saaran yahay jinsi iyo fasli ataabic marka la idhaha waa jinsi dhammaan tawaabicdiiyaa isla soo gelaa shantiiba waa soo gelayaan almaqsuudu bilxukmi marka la yidhaah dhammaan tawaabicdii waa baxe maa cada almacduufa bibal bacda alisbaat marka laga reebo macduufkii ahaa bacda alisbaat oo bal lagu cadfaayey iyo bacda alamri kaas moogta isagaa xukunka loola qasayay macduufkaas macduufu calayhigu kaana kalmaskuuti canhu waa kii ahaa intii kaloo tawaabicdu waa baxaya sababtoo ah tawaabicda kale dhammaantood ma ahan e maqsuud bاlxukmi maahan ayagu ee waa mukamilaat lilmaqsuud qaarkood mukamilaat lilmaqsuud maطbuuca xukunka loola qastaaye ayagu mukamilaaday ahaayeen ee ma ahayn maqsuud bilxukm marka markii bedelka la yidhi taabic xukunka asaga loola qastaa maba loola qastaaye mubdl minhuga xukunka xukunka dhanba waxaa loola qastaa bedelka markii la yidhi tawaabicii kale meeshay ka baxeen tawaabicdii kale oo waxa weye nactigii iyo tawkiidkii iyo cadfulbayaankii iyo in badanoo kamida waxa weeyaan cadfu naska oo cadfu naska qaar badan macduuf macduuf adeyga labadaba xukunka loola qastaa labadaba waa loola qastaa sida toddobadii xaraf hore hadii layskula cadfo labadaba xukunka waa loola qastaa laakiin xukunka bedelka asagaa loola qastaa mubdelu loola qasti ma taabica xukunka loola qasta matbuuca loola qasti ma marka markii la yidhi almaqsudu bاlxukmi maxaa baxay waxaa baxay jamiicu tawaabic ila almacduufa bibal bacda alihbaat aw اlamri sababto ah almacduuf bibal bacda alihbaat aw اlamri kaana maqsuuda biاlxukmi ah, isaga ahaa xukunka midka loola qastaa isagaa xukunka midka loola qasta ahaa duuna matbuuci matbuuciisa loola qasti mayn kaana kalmuskuuti canhu markaasuu dha albedelu bedelkii huwa taabicu waa mid raaca lima qabla waxaa ka horeeya taabicaasoo almaqsuudu loola qasdaa bilxukmi xukunka bilaa waasitatin halkaasuu ku baxay almacduufu bibal bacda aisbaat maxaa yeele isaga waasida udhexayday macduufka waxaan rabaa matbuuca iyo taabica waxaa udhexeeyey waasida oo ah bal kan laakiin bedelka iyo mubdelminuga taabic waxba uma dhexeeyaan bedelka iyo mubdelminuga waasida uma dhaxayda kan marka bilaa waasitatina uu ku baxay almacduufu bibal bacda اibaaq maxaa yeel fainahu kaana maqsuuda bixukmi laakin biwaasita waasitati bibal ah, xarafkaasa meesha awel ku jiray waidaa ubdila haddii la bedelo ismun ism min ismin ism kale xaggiisa laga bedelo aw ficlun ama ficil la min ficlin ficil laga bedelo tabiica bedelka raaca hu mubdelu minuga tabiica faacilkeeda bedelka u celi huna mubdl minhu celi waidaa ubdila haddii la bedelo ismun ism min ismin ism kale xaggiisa laga bedelo oo ficlun ficil la bedelo min ficlin laga bedelo tabica bedelku waa raacahu mubdl minhuga fi jamiici ixraabi ixraabtiisa dhammaantiis owjul ixraab o dhamn ku raaca afartii owjul ixraabaad leeda oo markaan haddee ficila ficil laga bedeli karaa markaasuu jasme isku raacayaan misaalkeeda waaba noo soo socdaaba marka rafco nasbo khafdo iyo jasmo afartiiba isku raacaya wاlbdl bdlkii kaa'inu calىa arbacati aqsaami qaybyaalo afara korkoodu ahaaday bedel afaru u qaybsamaa alwalu kan ugu horeeya bedelu shay waa shay in laga bedelo min ashay qaacidadiisu waxay tahay an takuuna daat اlmubdeli caynu daati اlmubdeli minhu bedelka daatadiisu waaba daatada mubdel minhuga waa isku daataba waa isku daato sharxa ku dhigaya ban takuuna daat lmubdeli caynu daati lmubdeli minhu waaba isku daataba bedelka iyo mubdel minhuga waa isku daato muraadku looga jeeda hal shay noqona haba iskhilaafsanaa lafdigu alأwl badl شhayءi min الshay wa yuqaalu waxaa kaloo la yidhah badl اkuli min اkuli badl kuli min اkulina waa la yidhah waxaa kaloo ina maali ku magacaabay bedl muaabi waa ku dhiga haru bedl muaabi mhm. bedl kuli min kuli waa kan ka qabtay wasamaahu bnu mali ina maali ku magacaabay albadl اmuaabi ay اlmuwaafiq limacna mudl minhu waa bedelkii waafaqsanaa macnaha mudl minhuga ah. marka saddexaas magacuu leeyahay bedl shay min ashay bedl kuli min kuli iyo bedl muaabi saddex magacood haysataa meeshaas laakiin wuxuu baraarujiyey kawaakibka waxaa jira qalad iska faafay iska faafay oo ah in waxa weeya in kulli iyo bacdi alla geliyo hadda badlu اlkuli min alkuli fiiri alla ku jirta kulina waa mudaaf lafdan o taqdiiran oo hadday kullin xataa marka idaafada laga gooyo la tanwiiniyo kullin tanwiintaas maxaan soo nidhi waa ciwadun can ilmudaaf iley ah, marka lafdan ow taqdiiranu ka idaafaysan yahy marka maba geli karto aluma qaban karto wakadalika bacdina waa la mid bacdi ama waa idaafaysan yahy haduuse idaafaysanaya tanwiinta ciwadka ah mudaaf ileyhigi almaba geli kartaba qalad faafaya la yidhaha ah, ibnu khalaweyhi alxusein ibnu axmed alluqawi annaxwi wuxuu yidhi yaqladu kaiiru min alkhawaas culumada gabar ka mid a khawaasu waa culummada waa dadka aqoonta dheer loo gaarka iska dacaamo ayagiiya qalda oo qaladkoodii bata biidkhaali al calaa kullin wa bacd ah, qaladkaasi aad u faafay marka waana waa baraarujiyaan culummadu weliba naxwooleediiya qaladkii lagu haya bal ilaahay awooda naxw jaaa zaydunaa yimid akuuka walaalkaa yimid ka bedelo hadda akaanu waa caynu zayd ah. zaydkaaba kula dhasho walaalkaa eh, labadooda isku daatay ku dhacaya badlu shay min ashay badl kuli min اkuli badl mudaabq qaal اlahu tacaala ilaah wuxuu yidhi waxaad tidhaahdaan addoommada ilaahayow ihdina allow nagu toosi allow nagu hanuuni hidaayatu dalaal walbayaan oo xaqana garansi allow nagu hanuuni hidaayatu tawfiiq oo na waafaji ila garansiin kali wax tari mayda Ah, labadii hidaayaba allowna sii xaqana garansii markaadna garansiidana nawaafaji labadii iskugu kaana ihdina allowna hanuuni asiraada ihdi waxaa lagu yaqaana la yidhi inay mafcuulka koobaad toos u qaadato mafcuulka labaadna laam ama ilaa ugu gudubto ah. laakiin hadda labadii mafcuul toosay u qaadato naadu waa mafcuul awelkii siraadana mafcuul haanigi ihdina allow nagu hanuuni asiraada jidka almustaqiima toosano toos jannada u gala raalli ahaanshaaga lagu gaaro ka bedelo siraad aladiina dadkii jidkooda allow nagu hanuuni ancamta caleyh ma jid kala mase waa asagii asagii waayo dadka ilaahay u namceeyey jidkooda waaba siraatulmustaqiimkii naftiisii mid kale maaha lafdiga un baa kala duwan marka waa badelu shay min ashay waa badel kuli min alkuli waa bedelmudaabiqiyo ogow mm-hmm. siraadadaana siraadada hore laga bedela waana isku hal siraad waa dariiqa xaqa wey wa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi ilaa siraadi alcasiizi allaha qaalibkaa jidkiisa allahaasoo alxamiidi alxamiidi ka waxaad ka sifaydaa casiiska waana laga bedeli karaa waana laga bedeli karaa ka sife allahaasoo alxamiidi almaxmuudi oo la mahadiyo allaahi qirada ahalada allaahi fii qiraa'ati اljar wa hiya qiraa'atu gayri naafic wadni caamir labadaas waxaan ahayn qiraday akriyan weeye allaahidaas allaahi siraadillaahi dhe jidka alle marka allaahi maxaa lagu jeray waa badelun min alcasiiz badelun shay min ashay ah, wuxuu leeya badel kulli min alkulli waa laga fiican yahayo haddee kulli shay ajza laha lagu iطlaaqaa ilaahayna ajzaa u leeyahay lama yidhah ajzaa u leeyahay ilaahay lama yidhah waxaa tidhaahdaa allahi waxaa tiraa siraadilaahi marka casiiska laga bedelaa casiiska a laga bedelaa allahi siraadilaahi allah jidkiisaa laleeyahy ahaani nuuca labaadoo bedelka badalulbacdi fiir cashii gelinaya sooma jeedi min alkulina waa gelinaya weli waa saas qaladkaas ma daynayaan badalulbacdi <laughs> waa lafdi iska shaac lafdiya iska faafa markaasaa khawaasta iyo cawaamtuma ay qaldaayeen afkaa laisku gelina waaya badlbacdi min alkuli bacdiyaa la bedelaho kuliyaa laga bedela sawaaun waxaa isku mid a ah. kaana dalika albacdu bacdigaas inuu ahdo qaliilan mid yar aw kaiiran mid badan bacdiga aad soo bedel qaadane waa ka badnaa karta inta waana ka yaraa kara waana la ekaa kara sawaan waa isku mid ah a sawaan waxaa isku mid a ah. kaana dalika albacdu inuu ahdo qaliila aw kaiira mid badan ama mid yar intaba o musaawiyan o musaawiyan iyo inuu leegyahay saddexdaa dhici karta qaliila kaiira musaawiyan intubaa dhici karta miaalka fiiri naxwo akeltu waan cunay arraqiifa mufihi uluahu saddex marka loo dhigan meel ka cunay ow nisfahu kala baranbar cunay ow uluayhi saddex marka loo dhigan laba cunay marka fiiri uluayhi waa maxay kaiir wey uluahuna waa maxay qaliil wey nisfahuna waa maxay musaawiyan wey musaawiyan wey marka badl bacdi min alkuli maxaa lagu yaqaano qaacido u ah wa huwa badl اjuزءi min kulihi waay waa badljuزi kuli mubdlu minhugu waa kuligii juz kamid aha laga bedela marka waa badl اjuزءi min kulihi ban yakuna madluul ثaanي bacضa min madluul اwal lafdiga dambe lafdiga hore macnuhu tusayay qayb ka mida wey wax kale maaha lafdiga dambe oo bedelkaa lafdiga horeo mubdelu minhuga macnihii uu tusayay qayb ka midhu ah, tusaa qayb ka midhu tusaa qayb ka midhu tusaa marka waa badelu juزi min kuli bian yakuuna madluulu thaani kan labaad macnaha u tusaa ah, madluulku waa macnaha daaliguna waa lafdiga ah, daali iyo madluulba haddaadan kala garan haad ku hadle soo ma jeedid madluulku waa macnaha daaliguna waa lafdiga ah, lafdiga w waxaad tidhaahdaa bian yakuuna madluulu hani aniga macnuu tusa waa inuu noqdo bacdan min madluul اwl lafdigii hore macnihii uu qayb ka mida ah, waa inuu noqdo qaybtaas waxay noqon kartaa kaiir waxay noqon kartaa qaliil waxay noqon kartaa musaawi saddexdaa noqon karta athani badl bacdi waa gobol in laga soo bedel qaato min alkuli sawaan waxa isku mida kaana dalika albacdu bacdigaas oo bedelka inuu ahdo qaliilan mid yar oo mubdelu minigu inta hartay ka yar ow kaiiran mid ka badan ow musaawiin mid la simanin naxw akaltu waan cunay arakiifa kimistiyaan cunay rootigiyaan cunay muufihiyaan cunay dheh uluahu marka fiiri arakiif waa mubdelminrugi waa kulligii jus kamida ka bedelo uluow saddex marka loo qaybiyo aan hal meel ka cuno ah. saddex u qaybi meelaan cuno fiiri waa qaliil soo maaha ow nisow kala baran bar cunay sow musaawi ma aha inta hartay iyo intaa cuntaa isleeg soo maaha ow ulueyhi saddex marka loo qaybiyaan laba ku tegey yaa badan markaana bedelkaa badan labada eh, ulueyinkaa badan marka intubaa noqon wuxuu ku yidhi walaabudda waa laga maarmaan min itisaalihi bedelka la xidhiisashadiisa bidamiirin uu la xidhiisado damiirkoo yarjicu laabanaa minhu bedelka ka laabana lilmubdeli minhuna u laabana waa shardi waxaa la rabaa damiir inuu bedelkan la xidhiiro mubdelu minhugan u laabto sidaasaa shardi sidaasaa shardi sidaasaa shardi walaa waxaa laga maarmaan ah min itiصaalihi bedelka la xidhiidsashadiisoo bidamiirin uu la xidhiidsado damiirkaasoo yarjicu laabana minhu damiir minhu min albedeliyu ka laabana lilmubdelu minhuna waa u laabana ima madkuurun mid la sheegay inuu ahdo ima huwa madkuurun inuu damiirkaasu yahay mid la sheegay kalamila sida misaalada uluahu nisfahu uluayhi sow damiir lama wada socdo saasoo kale in loo sheego o oo muqadarun kula qadara inuu ahaado ka qowli ilaahi qowlkiisoo kale tacaala ilaa wuu sareeyaahe ilaa uu ku qawlay welilaahi alle waxaa u sugnaaday cala naasi dadka dushooda xaala uu ahaaday xijulbeyti ah, beytkaas kacbadaas in loo qasto oo la aado oo loo xajiyo saasa ilaahay xaq u leeyahy wuxuuna dusha ka saaranya xajkaasu dadka korkooda ah, welilaah allah waxaa u sugnaaday oo uu xaq u leeyahy cala naasi dadka korkooda xaalu ahaaday xiju beyti beytka ilahay loo qasidiisa in beytka loo xajiyo a alla xaq u leeyahy dadka korkooduna saaraya xajkaasu marka annaasi waa caam ashasa keenayda annaasi waa caam weliba haddee cumuum daran ah aad u weyn asha istiqraaqiyaa soo ma jeedid ma dadka odhan ba xajka lagu leeyahy maya waa la khasisay marka cumuumkii man calaa man qof korkiisa xaalu hada istidaaca wooda dheh ilahay waa naxariis badan yahay man alaa man qof korkiisa xaal u ahaaday anaa sida ka bedelo man calaa man qof korkiisa xaal uu xajkii ahaaday istidaaca awooda marka fiiri manta yaa laga bedelay annaas dadka inta xajka awoodda inta kale yaa badan intaan awoodina badan xaa isku dhow adiga hadda intaad taqaano fiiri intaad taqaano xabad xabadaa awooda marka mantan waa bacdi oo ka mida annaas waa bacdunaas waa dadkii qayb ka mida waana ka yaryihi weliba oh, inta kala badan marka mantu waa bedel annaasina waa mubdelu minhu waana weliba qaliil waay man qof korkiisa xaal uu xajkaas ahday in sadaaca awooda ey minhum marka fiiri mantii haddee damiir lama xidhiiro u laabanaya annaasi aw damiirkii waa la soo qadara ay minhum wey man calaa man xaal hada istidaaca wadahu minkaas wa mankaasu minhum xaalu dadka ka mid yihi athaliu nuuca sadexeeya nuuca sadexeeya shaarixa wuxuu kuleeyahay in damiir la xiriirsado ina maalig wuxuuba kuleeyahay asagu in maalig mogta muqalid maaha waa mujtahid mulaqa xagga naxwada marka la joogo wuxuu leeyahay in damiir la xiriirsada waa kaiire shardi maba ahanba marka horeba shardi maaha marka haddaad aragtana alxamdulilah haddaad weydana rabbi alcaalamiin aha athali midka saddexaya bedeluijtimaal wey bedeluijtimaal wey nuuca saddexaad bedelulijtimaal macnaheedu wuxuu yahay waa bedelka iyo mubdelu minhuga calaaqa ka dhaxayda calaaqadaasu kuliye maahan oo bedelku mubdelu minhugiyo dhammaystiran maahan jus-iyana maahan oo bedelku qayb ka mida mubdelu minhugu maahan calaaqana waa ka dhexayda xiriira ka dhexeeya isagaaba saas kugu qeexaya wuxuu ku yidhi wahuwa an yakuuna baynahu wa bayna almudal minhu mulaabasa in xiriir ka dhexeeyo isdheehid mulaabasadaasoo hayriljus-iyati jusnimo aan ahayn oo bedel ijtimaalka jus kamida maaha mudal minhugi kuliyana maaha walkuliyatina maaha oo bedel ijtimaalku mubdal minhugi dhamaystiran maaha qayb kamidana maaha haddana calaaqa ka dhexeeya xiriira ka dhexeeya misaalkaad ku fahmeeba naxw acjabani waxa i cajabgeliyey zaydun zayd cilmu cilmigiisaa zayd i cajabgeliyey hadda fiiri cilmigu ma zayd oo dhan meel taagana ma gacantiisi ama madaxiisi ma juz ka mida miya maaha haddana calaaqa miya soo kama dhaxaydo ee cilmiga ma ka dhex bixi karaa zayd maya waa ku dhex jira xiriiraa ka dhexeeya marka asagana damiir inuu la xadhiisa la rabaa oo u laabana mudalminuga wuxuu ku yidhi walaabudda waa laga maarmaa min itisaalihi bedlu istimaalka la xiriirsashadiisa bidamiirin uu la xiriirsado inuu damiir la xiriirsado laga maarmaa imaa madkuurun ima huwa damiirkaasu madkuurun ku la sheegay inuu ahaado damiirkaas in la sheego kalmiaali sida miaalkan hadda la sheegoo kale acjabani zaydun cilmu o muqadarun o huwa muqadarun kula qadaray inuu ahaado ka qowlihi tacaala qutila lacnad ayaa lagu dila waa la lacnaday iska dheh qutila waa la lacnaday asxaabulkhduudi jeexjeexyada kuwii saaxiibka ahaa nabigeena intaan la soo saarin sal اlahu alيه wasalam ka hor aa nin boqor ah ayaa yidhi wax alla wixii rabbi rumeeyey god ha loo jeexo dab ha lagu shido wadooyinka magaalada dhinac kasta good weyn ama tarajay weyn inta la jeexo god dab ha lagu shido qofkii yidhaahdo allaha weynaan rumaysanooan caabuda ha lagu rido boqorka daabuu eh, iska shito god jeex weyn god weyn saas u jeexan markaasaa wixii saraakiilaha godka kuraas loo soo agdhigay iska daawanayo ciidankiina waa fulina dadkiyaa la keena lasoo faydha war ilahi maad rumaysantaha gal hadee dabkan war ka laabo maya ka laabo ma dalag mhm. xadiis saxiixa ku sugnaaday hooyo caruur wad aa ku timi caruurka naaska nuujinayda ma allaha weynaad rumaysantaha allaan rumaysana ka laabo dikra dabkaan lagu ridaa maya ka laabo ma waa lagugu rida markaasay wax yar caga talada markaas yir hooyo xaqad ku taagantay dib haw laabo caruurka naaska nuugay ha ka laabo meel laga laabta lama joogo ah, wuxuu waa dabkan dabka aakhira ka dar ah, kan alle looma adkaysa karo mhm. qofka aakhiru zamaan diineed jooga diin walba markuu aakhirka jooga waa la isku cadaaba waa dhimbil dabahay haddaad hayda waa gube haddaad turtana dablaana kugu dhacad maahano ah, haddaadan kan ku dhicin kii aakhirad ku dhice marka diinkaaga waa lagu dhegaa dab ha lagugu ride qutila waa la lacnaday asxaabu annaari a la lacnaday naarti dabkiyaa la lacnaday naxariis alle ka fogaa dabkaasu muminiinta cunayda ey fiihi godka dhexdiisa xaalu ahaa godka dhexdiisa xaalu ahaaday naartaas waa ad meeshay fadhiyeen idhum calayhaa qucuud a ilahy waxaa la lacnaday markay korka ka fafadhiyeen dabka geesaha boqoradu ay kuraasa loo dhigay iska daawanaya sida loo cadaabaya dadka markaasaa lacnadu ku dhacday waaya marka hadda fiiri qutila waa la lacnaday asxaabu اlkhduudi jeexjeexyada kuwa u saaxiibka ayaa la lacnaday kuwaasa la asxaabu aa la lacnaday annaari khduuda ka bedel annaari khduuda ka bedel annaar yaa la lacnaday dheh mhm. waa shaqiga dhulka saas loo jeexa weeye soo ma jeedid annaari ala annaari waa badel ijtimaal sababtoo ah jeexi ma ahan oo dhammaystiran qayb ka mida maahan calaaqana waa kala dhexayda ila waa ku dhex shidan tahay ah, waa badel ijtimaal naartu ma ahan khadigii ama shaqigii dhulka la jeexay asagii qayb ka midaan maaha haddana calaaqa kala dhexayda godka dhexdiisaada naartu ka shidanta damiirna lalama xiriirin damiirkuu soo qadar fiihi fi shaqi jeexa dhexdiisa naartu xaalay ahaatay jeexa dhexdiisa naartu xaalay ahaatay araabic nuuca afreeya albedelu bedelka weeye bedelka almubaayinu ka fogaaday lilmubdel minhu waa bedel mubdel minhugii ka fogaaday maahan dhammaantiis jus ka midana maahan calaaqana kalamaba dhaxaydaba almubaayin waa bedel ka fogaaday yuu ka fogaaday lilmubdeli minhu mubdel minhugu yuba ka fogaaday calaaqaba kama dhaxaydo ajnabiyuu ka yahay almubaayinu bedelka ka fogaaday lilmubdeli minhu waa ka fogaaday ma dhamayd dhammaantiis maaha juz ka midana maaha calaaqada kalama dhaxaydo saasaa loola jeeda waa ka fogi waa kan kuu dhigay kawaakib bianlaa yakuuna mudaabiqan lahu mid waafaqsan waa inuusan ahayn walaa juزan minhu qayb ka midana waa inuusan ahayn walaa mulaabisan lahu mid xariir kala dhexeeyana wa inuusan ahayn waa inuusan ahayn badlmubaayinaba la yidhaha saga dham wa huwa badlmubaayinkii ثalaaثaةu aqsaamin qaybyaalo saddexa wey saddex qaybood saddex qaybood badlulkhaladi waa qaladka bedelkiisii badlqalad maxaa la yidhaah huwa اladii lam yuqsad matbuucuhu bal sabqa ilayhi lisaan matbuuciisa looma qastin carabka ku dhacay ah, huwa ladii wahuwa aladii lam yuqsad matbuucu bedelulkalad waa mid aan matbuuciisa maba loo qasdinba carabka un baa ku dhacay ah, ee loomaba qasdinba wahuwa aladii lam yuqsad matbuucuhu waa midkaan matbuuciisa loo qasdin bal sabaqa ilayhi lisaan carabka un baa iskaga hormaray kaas waxaa la dhaha bedelulkalad iyo wbedl nisyaani bedl nisyaan maxaa la dhaha bedl nisyaan wa huwa اladii qusida dikru matbuucihi matbuuciisa in la sheego waa loo qasday uma tabayana fasaadu qasdihi loo qasdidu inay faasid aheedaa kadib muuqato aysan sax ba ahayn oo in laiska daaya ay aheed ah, marka hore waa loo qasday kadibaa qofka waxa u soo muuqday uu qasdida uu u qastay inaysan sax ahayn maxaa ah. la dhaha bedl nisyaan huwa maa qusida dikru matbuuci matbuuciisa in la sheego waa loo qastay uma tabayana fasaadu qasdihi qasadkiisa inuu faasid ahaa ayaa muuqata wa badlu idraabi iyo badl idraab jeesiga bedelkiisii xalaba badl idraab maa qusida fiihi kulu min almubdeli wاlmubdeli minhu qasdan صaxiixa bedelka iyo mubdel minhu labadaba loo qastay labadaba waa loo qastay labadaba waa loo qastay qasad صaxiixa labadaba loo qastay badliraab maxaa la yidhaah wahuwa maa qusida fiihi kulu min almubdeli wاlmubdel minhu qasdan صaxiixa waa midka bedelka iyo mubdel minhuga labadaba loo qastay miaal ladii fiiri marka naxw raaytu zaydan aan arkay ra'aytu zaydan arkay alfarasan arkay fiiri zaydan madan loo qastinba qofka qalbiga xataa ugama jirin aad tiraadi zaydan arkay qalbiga waxaa uga jirtay farasaan arkay aad tiraahdeed markaasa carabki uga dhacay zayd markuu uga dhacay kadib uu ka laaftay isla markiiba qalbiga xataa ugama jirin ma uusan halmaamin maskaxdiisa waxaa ka buuxay inuu faras arkay faraskii raba inuu ku dhawaaqay raytu zaydan carabkii ka boobay carabka u baaboobay qalbiga maaha carabkiyaa ku dhacay ra'aytu zaydan isla markii uu ka laabtay u yidhi alfarasan ark marka zaydanta loomaba qasdinba maba loo qasdinba isaga dhanba ra'aytu zaydan aan arkay alfarasaan arkay liannaka adiga aradta waxaad rabtay an taquuna inaad tiraa ra'aytufaras saas hadda qalbiga saasaa kaaga jirtay faqalibta waad qabaday faqulta waxaad tihi zaydan fahaadaa kaasu bedelulhalad wey kaasaa la yidhaha bedelulhalad ah, waad qaladday markaad zayd dhahaydi qaladkii aad hore uga laaba qaladkii aad hore uga laaba wain qulta haddaad tidhaa ra'aytu zaydan aan arkay uma lamaa nadaqta markaad ku dhawaaqday bihi zayd tadakerta waxaad xasuusatay annaka adiga inamaa wax kale maan ra'ayta farasan inaad soo aragtay faabdeltahu markaasaad faraska soo bedel qaadatay minhu zayd fahadaakaasuna bedelo nisyaan iiri yarxamuka allah iiri adiga markii hore madaxii waxaa soo galay zaydaan arkay dadka u sheeg markaasaa tidhi ra'aytu zaydan markaad sheegta waxaa kuu caddaaday wixii aad soo aragtay faraskiisiu ah meesha taagna ee asaga daatadiis mabad arag faraskii meesha taagan aad aragta markaasaad tir war qalad marka hore waa uqasad inaad zayd tirahdo laakiin marka maxaa kuu caddaaday inuu faasid yahy hadalkaada sababto adiga maa zayd arkay zayd intaadan aragu guriga gala faraskoo meesha taaganaad arag soo ma markaasaan taka laabataa tiri alfarasaan arkay marka fiiri zayd waa uqasad laakiin kadib maxaa kuu caddaaday inuu fasaad yahay qasadkaas ee waxaad aragtay uu farasaha kaas maxaa la yidhaha badelu nisyan nisyaankuna qalbigu ka yimaada carabka maaha wain qulta haddaad tidhaahu ku yidhi ra'aytu zaydan arkay uma lamaa nadaqta markaad ku dhawaaqday bihi zayd tadakertaada xasuusatay anaka adiga inamaa wax kale maahan ra'ayta farasan inaad aragto faabdeltahu faras aad soo bedel qaadatay minhu zayd ka soo bedel qaadatay faadaakaasuna bedelu nisyaanwe wain aradta haddaad doonto alkhbaara sheegid awalan ugu horayn بأنka raأyta زayd inaad soo aragtay marka hore waaad kugu so zaydka waa ad soo aragtay ah, zaydka waa aragtay faraskana waa aragtay laakiin marka hore waaa tidhi bal zayd u sheeg dadka saasaa kugu soo dhacday wain aradta haddaad doonto an alkhbaara sheegid awalan marka ugu horayd aad sheegto bianaka adiga raayta zayd inaad aragtay uma badaa laka uma badaa laka uu kuu muuqday an tukbira inaad sheegto bianaka adiga ra'ayta alfaras inaad aragtay kadib aa istiri araska inaad aragtay sheeg araska inaad aragtay sheeg markaad zayd sheegtay kadib zaydna waa ku saxsaneen fahaada kaasbadl itra kii hore waa un intiqaal maahan ibdaal inta markooda zayd sheegtay aad haddana ka guurta haddana faras sheegtay labadaba waa loo qasta qasad saxiixa soo maa sidaas darteeda bedelulbadaa la yidhaha bedelkan bedeliraabka maxaa la yidhaha bedelulbadaa badaa macnaheed waa maxay waa muuqasho markii horeto waxaa kuu muuqday inaad sheegto kadib waxaa kuu soo baxdo kuu soo daahiray inaad sheegto faraska maxaa la idhaha marka badlulbadaa muuqashada bedelkeedii muuqashada bedelkeedii asmaaca intaasoo dhan la sheegaya hadeeru ficil noo mihaalina bedelkiioo ficil galay wa mihaalulficli ey wa mihaalu ibdaalilficli wey ficilka la bedelidiisi miaalkiisi min alficli laga bedelo wa miaalu ibdaal اficli min alficli wey ficil ficil laga bedela miaalkiisii waman yafcal qofka sameeya daalika dembiga lasoo sheegay oo ahaa wladiina laa yadcuuna maca allahi ilahan aakhar walaa yaqtuluuna anafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaq walaa yazunuun saddexdaasu ahaa dembigu cibaaduraxmaan yay yihiin waa aladiina laa yadcuuna maca allahi ilahan aakhar waa kuwa aan ilaahay cid kale la tuugin oo aan la caabudin ee alle keligiis caabuda walaa yaqtuluuna الnafsa alatii xarama allahu ila biاlxaq aanna dilin naf ilaahay dilkeeda xarimay ilaa marka xaq lagu dilaya maahan oo waa markee ee qof adiga aabbaha uu kaa dil qofkan waa muumin aabbaha uuna dilay muuminnimadiisu waxay keenay inaan la qisaasin maya keeni mayd asba muuminu dil marka isagioo muumin aha ilaahay baneeyey inaad qisaasan karto markaa ama wiilkaagii dilay adu qofka dhaxalkiisa lidu kaa dilay ah, marka kan saddexaadna walaa yaznuun ma sinaystaan cibaaduraxmaan saddexdaas dembi markaasa ilah yidhi waman yafcal qofka sameeya daalika madkuurkaas saddexdiiyaa loo celinaa bimacnaa madkuur saddexdaas katarta dadka qofka sameeya yalqa wuxuu la kulmayaa ahaaman ciqaaban yalqa wuxuu la kulmaa ahaaman ciqaaban ciqaab waa la kulmaa ciqaabu la kulma asaaban macnaha ugu fudud ka soo qabo ciqaaban dhe ciqaab waa la kulmaa waaya ciqaaba ismihiina qaarayay laakiin midkaan iska qabso adiga yudaacaf waa macnuhu ibnu jariir ugu hormariyey markuu bilaabay macaanida lagu fasiray asaaman ciqaaban uu hormariyey jalaaliinkuna iyadu iskaga gaabsadaaba cuquubatan in kastuu yidha asagoo ta ugu dara cuquubatan waaya yalqa qofkaasu wuxuu la kulmaa afaaman ciqaab ka bedelo yalqadaas fiiriya man yafcal mantu waa ismu shardi yafcal waa ficlu shardi yalqana waa jawaab shardigii yalqa waa jawaab shardigii majzuumun wa calaamatu jasmi xadfu xarfi اlcila haye ka bedel marka yudaacaf dhe waa loo laalaabaa yudaacaf lahu waxaa loo laalaabaa alcadaabu dhe yudaacaf qofka shirki ku dhaca qofka muumin dila gardara ku dila qofka zaaniga cadaab waa loo laalaab waa loo laalaaba marka yudaacaf yaa laga bedelay yalqa yalqa ficil ficil laga bedelay maahano ayaha de waa gala wayajuusu waxaa banaan ibdaalu nakirati nakira in laga bedelo min almacrifa waxaa banaan in nakira lasoo beda qaato macrifo laga bedelo bilcagsina banaanta wayajuusu waxaa banaan ibdaalu nakira nakira in la bedelo min almacrifati laga bedelo yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nabiga suubano yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nabiga suubano can ishahri اlxaraami bil xurmale bil wax kaa weydiinayaan gaaladu ah, ysalunaka an qitaalin ka bedelo can ishahri saw ashahri macrifo maahan qitaalina waa nakiro nakiradan ka bedelo ah, nakira la bedel qaadaa yaana laga bedel qaada laga bedela macrifo oo ashahri ah kitaalina bedel ah mubdel minhu ina ya ah ashahri kitaalin dagaalay wax kaa weydiinayaan gaalo fiihi bilxurmale dhexdiisa la dagaalamo ay kuleeyihin ka war oo adigii diin saxiixa sheegayay bilxurmale xaad qof u disheen qul kitaalu fiihi kabiir wasadu can sabiil lah wakufru bihi wاlmasjid xaraam waikhraaju ahli minhu akbar waxaa la yidhi horta bilxurmale in wax la dilaa waa arin weyn ah, oo sideeda arin qalad ah qofka hadduu sameeyo marna arintu dembigeedii lagama lexleexiyo xoggiisa laakiin intaad samaydaan ah, intaad idinku samaydeena ka weyn ah, fitn dadki inaad diintii uku cadaabaydaan ad wado shirkiyaad haydaan masjidulxaraamaad dadkii ka soo cayrideen war intaasaa ka weynaale bil xurmale ayada horta qof in la dilaa waa dembi waa dembi weliba weyn laakiin waxaa ka weyn waxaad samaydeen ah, waxaad samaydeena ka weyn nin odayaha laga dilay bil leh cabdullahi ibnu jaxsh ah, zaynab bintu jaxsh walaalkeeduya ah, saasu cabdullahi ibnu jaxsh saasuu ah cabdullahi ibnu jaxsha ninkuu soo dilay wey bintu jaxsh walaalkeed halkaasa iska joog wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allahu waslama baarak cala nabina